farsamadii xarunta maqalkii muuqaalka alqalam sterio alqalam sterio wuxuu ku yaallaa magaalada muqdisho gaar ahaan suuqa bakaaraha qaybta shadeeye alqalam sterio waxaa kala xiriiri kartaa telephone lamber lixdan iyo shan soddon iyo kow toddobaatan iyo lix alqalam sterio wuxuu ku hayaa macluumaad islaami oo fara badan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu faa'iidada naftiisa uu u leeyahay inuusan iloobin macnaha wuxuu ujeedaa taraka algaflati cama linafsika fiihi xadun wa nasiib naftaada wax allaale wixii faa'iide ah oo inaad qabadsiisa ah ha ka tegin buu ku leeyahay musanifka inaad wa min jamaaci cilmi kitaabi illaahi waxaa weeyaan tarku اlgaflati inaan iloobid laga tago aan waxba la iloobin can ilxadi dheefta iyo wanaagga naftaada ay leedahay inaadan iloobin iyo walisdiyaadu in la ziyaadsado oo min nawaafil اlfadli fadliga midkiisa dheeraadkaa aada ziyaasatid oo waa maxay haddii ilaahay wax uu kugu waajibiyey waajibka keli ha ku gaabsanine waxyaalihii sunanta sameey haddii aad tira aniga zakadii laygu lahay waa iska bixiyey intaasaan ku ekaysanaa wax soconaya ma ah waxaa la rabaa waajib baa iska ridide haddana inaad naftaadi tartan la geshid oo aad khayraadkii aad samaysid oo sadaqadii aad la baxdid salaad dheeraad aad dukatid soom dheeraad aada la timaadid wanaagi dadkii aada amartid waxaasoo dhan waxa weeyaan nawaafil ilfadli weeyaan musanifku waxau leeyahay falwaajibu cala alcaalimiina dadka wax garanaya waxaa waajib ku ah anlaa yaquuluu inaysan waxba dhihin ilaa min xayu calimin waxay og yihiin maahine dad ha is hortaagin oo waxba ha u sheegin ilaa wixii inaad garanaysid maahine mala awaal baa la diidayaa yani waxaad dadka u sheegaysid hal aayadba ha ahaadeen hal xadiid ha ahaado hal khayr waxaad hubto inay sax yihiin u sheeg ee waxa weeyaan waa la yiri iyo saasaan u malaynayaa iyo saasay ila tahay iyo waxaan ana ila wanaagsan yihiin waxaa dhamoo lagu baabaayo waxa weeyaan diinta ilaahay ana ila wanaagsan tahay maaha hawaa lagu magacaabaa sidaas laakiin waxaa la rabaa inaad tidhaahdo war waxa kan waa wanaagsan yihiin waxay u wanaagsan sidaas iyo sidaas iyaad leedahay marka falwaajibu cala alcaalimiina dadka wax garanaya waxaa waajib ku ah anlaa yaquuluu inay dhihin ilaa min xayثu calimuu ana hada huwa mashruuc min qibali اllahi aw sunati rasuulihi sala اllahu alيه wasalam ayb musanifka marka wuxuu usoo laabana fiiri waqad takalama fi اlcilmi man low amsaka can bacdi ma takalama fiihi minhu lakaana alimsaaku أwlىa bihi waaqraba min asalaamati lahu in shaء allah kalaam aada u qiimo badan weeyaan imaamu shaafici maadaama uu yahay imaam oo min annudaar dadka aada wax fiirada dheer uu yahay dhibaatada waxaa keenay buu leeyahay sidii culammada ay yidhaahdeen cilmiga markii hore waaba iska yaraayba inta anaga nagula kalifo wax kooban buu ahay waxaa layidhi dadkii jaahiliinta ahay markay cilmigii ay bilaabeen inay ka hadlaan culammadii waxay u baahatay in ninkii jaahilka waxau sheegay in la yidhaahdo waxaas ma jiraan sababtaasayna ku jirin sawaabka wuxuu yahay sidaas wuxuuna u yahay sidaas meeshii yareed way badatay waxay u badatay cilmigiia waxaa soo dhex galay dadaan ahal u ahayn markaasaa dadkii cilmiga ahalku ahay waxay u baahdeen inay dheeraad hadal maanta aan meesha imaan lahayn inay bilaabaan hadda maanta haddii la yidhaahda mas'alo aanan jirin haddii nin og masaajidkan kaga hadla maalan dadkii dhan waxay bilaabayaan mas'alada tamtaan miyaa kan maxay tahay dadkii culammada waxay bilaabayaan mas'aladii ayda ahayd inayna jirin in laga hadlo ama inay jirto in laga hadlo ayib waxay noqonaysaa markaan mas'aladii awalba aan jirin in lagu soo daro baabkii oo diraasada ahayd marka cilmigii markii hore wuxuu leeyahay musanifku marka saas hadday tahay waxaa habboon dad badanaa waxaa u fiicnaan lahay inay iska aamusaan oo aamuskaasaa waxaa ugu khayr badnaan lahay wax badan oy ka dhaxali lahay in dhibaato u keento marka low nin kasta naftiisa uu ogaan lahay intay miqdaarkeeda la eg tahay asigana dhib naftiisa waa ka raaxaysa lahay oo dembi uma soo jiidi laheen ummaddana dhibkiisa waa ka raaxaysa lahay marka laakiin mushkilada waxa weeyaan nin kasta wuxuu isku maleeyaa asiga inay wax dhan u dhammaystiran yihiin wabiالtaali marka waxaa imaanaya buu leeyahay in ay cilmigii tawasuc loo sameeyo undur waqad takalama fi اlcilmi cilmiga waxaa ka hadlay buu leeyahay man ashخaaص ama shaksi low amsaka hadduu iska aamusi lahay can bacdi maa takalama fiihi wuxuu ka hadlay qaar ka mid hadduu ka aamusi lahay oo minhu min alcilmi ka mid eh lakaana alimsaaku aamusidaasaa awlaa bihi uu wanaagsanaan lahayd wa aqraba u dhowaan badnaan lahayd min asalaamati lahu asiga dembi uu ka nabadgalo in shaa allahu tacaala buu leeyahy laakiin dhibaatada waxay ka timid dadan ahal u aheena cilmiga ka wada hadlay markaasaa waxaa weeyaan buuq iyo mashaakil baa imaanaya saasuu leey imaamu shaafici laysa alkalaamu min cindi ana waqad takallama fi lcilmi cilmiga waxaa ka hadlay man low amsaka nin hadduu iska aamusi lahay can bacdi maa takallama fiihi wuxuu ku hadlay qaar ka mida ah hadduu iskaga aamusi lahay oo minhu min masaa'il اlcilmi lakaana alimsaaku inuu iska aamusaa awlaa bihi shaksigaas uu wanaagsanaan lahayd wa aqraba u dhowaan laheedoo min asalaamati lahu asiga uu nabadgalo min alimi waayo in shaa allahu tacaala marka laakiin dhibaatada waxay ka timiday dadan cilmigii ahal u ahayn baa iska hadlay saasuu leeyahay marka intaas hadha waxay u tahay gogol dhac oo wuxuu ka hadli doono yay u tahay undur faqaala minhum qaailun faqaala qaa'ilun minhum waa taqdiim wa taakhiir leewa faqaala qaa'ilun minhum nin wax yidhaahdo ayaga ka mid a ah wuxuu yidhi dadkaas inay iska aamusaan ay la gudbooneed qaar ka mid ah wuxuu yidhi inna fi lqur'aani carabiyan wa acjamiyan qur'aankii waxaa ku dhex jiro qaar carabi ah iyo qaar cajami oon carabi ahayn sow dhibaat ninkii inuu iska aamuso u habbooneyd yaa mushkila buu keenay wuxuu ihi qur'aankan oo ilaahay unoo soo dejiyey qaarna waa carabi qaarna waa acjami buu ihi waxauna sheeganaa inuu yahay inuu ahlilcilmi inuu ka mid yahay markaasuu imaam shaafici wuxuu yihi waalqur'aanu qur'aankane yadullu waxau tusinayaa calaa an laysa inuusan ahayn min kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa inuusan eh, ka mid ahayn shayun shay uusan ka mid ahayn ilaa bilisaani alcarab qur-aankii markaan raacnana wuxuuna tusinayaa waxa dhan inay wada carab yihiin ninkaas jaahilka oo hadlayna wuxuu yidhi qur-aanka waxaa ku sugan carabi iyo acjami ayb wajada waxau helay qaa'ilu hada alqawli qowlkaa ninkii yidhi oo qur-aanka iyo cajamiya iskula sugan ninkii yidhi wuxuu helay man qabila dalika minhu mid arinta nin nin arrintaas ka aqbalay buu helay lan ummaddii markii ay ay isuga jirto ummad oo wacigeeda kacsan yahay oo diinteedii taqaana markay ahaan lahayd ninkaas markuu sheegaa la dhihi laha war naga aamus laakiin mushkiladu waxay ka timid ninkii saas jaahil kuu ahaay yaa wuxuu dadkii ka dhex helay nin arrintaas u rumeeya wawajada qaa'ilu dalika hada alqowli qowlkan asiga ninkii yidhi wuxuu helay man qabila dalika minhu arrintaas asiga ninka aqbalay taqliidan lahu asigoo iska dul saaranaya ninkaa taqliid cilmi kale ma aha ninkaasuu taqliid ku samaynaya taqliid waxaa la yidhahdaa qabuulu qabuulu qowli اlaakhari min duuni daliil qofkaanood qowlkiisa iska qaadatid aadan dhihin inteed ka keentay adiga maa yidhi marxaba adigi maa yidhi marxaba muqallidkaasaa la yidhahdaa marka ninkaan markuu hadalkan qaadanay taqliidan lahu ninkaasuu hadal diintiisa dhan u saarsaday asiga leey wixii adiga xaggaada ka yimaada unbaa noo wax ah taqliidan lahu iyo wa tarkan ka tegid oo lilmas'alati lahu in la weydiiyo laga tegay can xujatih asiga lama dhihin ninkaanow war ninkaanow adiga dhahay qur'aanka acjamiga ku sugan adiga dhahaye maxaa kugu daliil ah ma dhahay ninkaan taqliid kuu sameey war aniga adaan hadalkaadaan qaadanahay laakiin meesha aad aad ka soo qaadatay ii sheeg wax yidhi malah laha wa tarkan lahu wa tarkan lilmas'alati lahu ay lisuaali canhu waay in la weydiiyana waa laga tegay can xujatihi maxaad u daliil ood u haysataa in la yidhaha waa laga tegay waxaa kaloo laga tegay haddana wa mas'alati gayrihi asiga cidan ahayn in la weydiiyo oo miman khaalafahu culimmadii kaloo khilaaftay lama weydiinayo laba dhibaato wa ninkan muqallidka ah ninkaan oo diintiisa u saarsaday kow imaamu shaafici baa hadalkaas dhahay aniga ma ah ayib mushkilada ninkaan muqalidkana waxau leeyahay ninkuu taqliidsanay ma weydiinin war inteed ka keentay mas'aladan ma dhahayo waa dhibaato weeyaan waxaa kaloo oo dhibaato ah inuu asiga ka tago dadkii kaloo khilaafsanaay ou yidhaah bar adinkaan ninkaan khilaafsane maxaad haysaan inuu yidhaahdo uu labadii bar isbar bardhigana yeeli maayo saas markay dhacday ninkii asiga jaahilkahay wuxuu ou sheegay oo dhan baa la iska qaatay marka dhibaatada meeshaas ka timi saasuu ku leeyahay tarkan lilmas'alati anlahu can xujatihi lama weydiinin maxaad xujada haysataa iyo wa tarkan limas'alati gayrihi qofaan asiga ahayna lama weydiinin oo miman khaalafahu nin asiga khilaafsan aana lama weydiinin marka maxaa lagu hurayaa in hadalkii ninkii asiga ahay la qaato marka saasay noqonaysaa musanifka undur wabitaqliidi aqfala man aqfala minhum wallahu yakfiruna lana walahum wabitaqliidi taqliidka qofka layska saarsado diinta qof layska saarsado yaa aqfala u iloobay man aqfala minhum ninkii wax iloobay haddaad aragtid waa un nin taqliid sameeyo laakiin nin caalim ee ah, waxaa habboon inuu cilmiga raadsado culammada daliilkoodii ou raadsado midkii xaqa u dhowna u qaata kaasaa habboonay buu leeyahay laakiin haddaad iska tira anigu un xaqa ninkaas xaggiisa wixii ka yimid un baan qaadana wax kale ma aqaani imaamu shaafici wuxuu leeyahy dhibaatada dhan meeshaasay bay ka timid wa bitaqliidi aqfala man aqfala minhum walidaalika waxaa lagu tiriyaa imaamu shaafici min akar الnaasi radda calى اlmuqalidiin dadka dadka dadka iska daba socda dadka dadka ugu neceb buu ka mid ahay xataa talaamiidkiisa cilmiga u akrina waxuu dhihi jiray war aniga nebi ma ih ee qowlkayga maanta aan idhaahdo beri inan ka laabtaa dhici kartee ee hadalkayga ha taqliidsanine waxaad cilmiga ka qaataan meesha aan ka qaadanayn taasna xumaan ma aha fulaan maan ka tegayaa asiga la xumeeya ma aha liannahu adiga iyo asigaba labadiinna waxaa ladiin amray an ta'khuduu qowla allahi watattabicuu sunnata nabiyikum saas labadiinaba in isla raadisaana ah laakiin dadkii ma sinna been ma aha aniga imaamu shaafici lamid a ah, haddaan idhaahdo meel weynaan isaga dhacay qabla kulli shay liannahu dadka way kala cilmi badan yihiin waa kala istinbaad badan yihiin marka ma aha inaan leenahay kullu nnaas waa calaa sawaasiya ma aha laakiin taasna macnaheedii ma aha ina hal nin kelia daa'iman huwa aladii yusiibu alxaq macnaheedii ma aha hadda wax badanaa noo imaan doona yaan waxba isku daalin ayib musanifka fiiri markaan ninkii asiga ahaay buu rabaa inuu radiyo wuxuu leeyahay walacalla man qaala ninkii yidhi waxaa mudan ina fi lqur'aani qur'aanka waxaa ku sugan غayra lisaani اlcarabi carabta lisaankeeda waxaan ahaynaa qur-aankii aa ku sugan ninkii yidhi waxaa mudan oo waqubila daalika minhu midkaas laga aqbalay dahaba inuu u tegay baa mudan macnaha waxay noqonaya walacalla man qaala dalika dahaba inuu u tegay saasay noqonaysa walacalla man qaala maa sabaqa wixii lasoo sheegay ninkii yidhi inuu yidhi waxaa u mudan dahaba inuu tegay ilaa ana min alqur'aani qur'aankii waxaa ka mid eh ilaa ana min alqur'aani waxaa ka mid eh khaasan mid gaar ah yajhalu ou jaahilka noqonaya bacdahu qaarkiisa bacdu alcarabi carabta qaarkeeda ninkaas waxaa dhici karto oo dhahaya qur'aanka acjami ee carabiya iskula jiro inuu arkay bacd alkalimaat oo qur'aankii ku dhex jirto oo min lahajaat bacdi bacdi qabaa'il alcarab ah asiga uu garan waayo asiga waa qabiila min qabaa'il alcarab kelimo kaloo qur qur'aanka ku soo aroortay oo qabiiladiisii waxay isticmaalaysay aanan ahayn oo ku dhex jirto markuu arko kelimadaan caarabi ma ahane cajami wuu iska leeyahay waxaa ka habbooneed inuu yidhaahdo war lahjadan lahjada annaga meesha aan degannahay laga isticmaalo ma aha kelimadan waxaa isticmaasha carabta la yidhaha fulaan marka qur-aankii bimujmalihi fii luqati alcarab kama baxsanaayo laakinahu mutafariqun fii lahajaatihim adiga wixii kaa qarsoon ninkaas kalaa yaqaano marka macnaheedii ma aha wixii mandiqadii adiga deganayd isticmaalkeeda ka baxay inaysan carabi ahayn ma aha laakiin ninkaas waxaa dhici kara arrintaas waxaa u geersiisay inuu arkay bacd alkalimaat ama aljumal oo qur-aanka ku dhex jirto qolada uu yahayna ayna aqoonin hadda annaga soomaaliya dad yar baa nagula tiriya maca dalika hadda fiiri lahajaadka annaga aan isticmaalno iyo kelimaadka markii waxyaalaha lagu adeegana laga reebo waxyaalaha hoos hooso dhaqanka ah ninkii hargeysa ku dhashay ama boosaasa ama baydhaba ama kismaayo ama xamar nin kasta waxaad arkaysaa kelimaad iyo magacyaalo oo gooni ah ood adiga fahmayn inuu ninka kuu sheega mooye haddii annagoo soomaaliya saa u yar ay saas tahay dad carab oo qowmiya kaamila ah oo akthar min cishriin mara naga badan annaga iyadana eh, way suuragal inay arrintaas oo kale ka dhacdo marka ma aha inaan iraa kelimadii reer hargeysa isticmaalin soomaali ma aha liannahu xamar lagama yaqaano haddaan idhaahdo khalad aniga aan galay iyo jahlinimo weeyaan marka waxaa ila haboon inaan idhaahdo war kelimadaan aad isticmaashaan seed u isticmaashaan ka faa'iidaysto aniga tii aan isticmaalo ay iga faa'idaystaan laakiin inaan luqadii ka bixiyo ma suurogelayso marka waxaa dhici karta arrintaas sababteeda inay tahay buu leeyahy musanif undur wuxuu leeyahay walisaanu اlcarabi carabta lisaankeeda awsacu lalsinati luqooyinka la isticmaalatan ugu waasacsan waayo madhaban xagga u tegitaanka madhab waxaa weeyaan makaanu dahaabi rajul haddii la fiiriyo buu leeyahay lugaadka la isticmaalo caalamka imaamu shaafici waxa weeyaan waxaa dhici karto inuu yahay eh, lugatulcarab inay tahay awsacu lugaat marka dad badan hadda waxay ku doodayaan oo mutakhasisiinta ah luga alcarab waxa weeyaan luga eh, lahaa dalaalatuhaa wa ishtiqaaqaatuha lixikmatihi tacaala baa ilaahay wuxuu gartay inay kitaabkiisa oo aakhiru kutub ah inuu kitaabkaas luqadan ku soo dejiyo carabtii lagu soo dejiyey inay luqadooda sidaas tahay waxaa kugu daliil ah ummad kasta wax bay weynaysiin jirta qolada qur-aanka lagu soo dejiyey waxyaalaha ugu waaweynay waxay ka mid ay ixtiraami jireen luqadooda fasaaxada balaaqada iijaaska waxyaalaha ay ku faantamaanay ay ka mid ahayd marka wuxuu leeyahy musanifka luga alcarabiya ou ilaahay u doortay kitaabkiisa awsacu lugaad weeyaan maadaama awsacu lugaad ay tahay macnaha adiga kaligaa ma koobi kartid saasuu ka rabaa inuu yidhaahdo ayib wa akaruhaa alfaadan iyo alfaadeeda tan ugu badan wa akaruhaa alfaadan walaa naclamuhu mana ogin bau leeyahay yuxiidu inuu koobayo bijamiici cilmihi cilmi lisaani اlcarab waad luqadii carabta ahayd cilmigeeda dhammaanteeda insaanun insaan ma koobi karo insaankaoo hayru nebiyin nebi aanan ahayn qof luqatulcarab oo dhan koobi kara ma leh ilaa nebi maahina ou ilaahay u soo diray inuu dadkaas diinta gaarsiiyo ou qolo kasta lahjadooda uu ku fahamsiiyo oo lahjada oo qur-aanka kusoo dego carabiga ah mooye wax kaloo koobi kara ma laha hadda musanifka imaamu shaafici min baabi alinsaaf ma ogin arrintaas qofka dhihi karo waa ninka luqaadka dhan yaqaano hal imaamu shaafici ma ahay nin luqaadka dhan yaqaano sow muqaarana ugu sameeyay inay luqa carabiya ka sarraysa luqada kale waa su-aal isweydiin u baha laakiin arrintaas wuxuu u leeyahay markuu adiladii qur'aanka iyo ikhtiyaarka ilaahay subxaanahu wa tacaala ow luqa fii kitaabihi u doortay iyo markuu arkay asiga inta cilmigiisa la eg yahay baa waxay la noqotay inay tahay awsacu luqaad dad badanoo haddeertaan luqaadka wada yaqaanaa waxay ku doodayaan luga alcarabiya inay tahay hiya luga aluulaa lowlaa takhallufu qowmiha dadkii ku hadlaayaa dib u dhacay mooye luqo kasta waxay hormartaa ummadda intii horumarkeeda la gaarsan yahay liannahu adiga haddii shaygan ummaddan ay soo saarato matalan hadda raadiyo telefisyon eh, maxaan ku idhaayaa waxaasoo dhan magac oo soomaalin looma bixinin carabi looma bixinin maxaa yeele ninkii samaystaa magac u baxsaday adiga miskiin baa tahay magaciisi unbaad baad ku qaadaysaa shaygan adiga laakiin low kunnaa naxnu muntijiin dadka wax soo saara haddaad ahaan lahayd luqadaada waxay noqon lahayd hiya alatii tusaytir wax kastaad ku magacaabi kartaa adiga ayib marka musanifku waxau leeyahay walaa naclamuhu ma ogin buu leeyahay yuxiitu bijamiici cilmihi cilmi lisaani lcarab inuu koobi karo dhammaanteed insaanun uu koobi karo kayru nabiyin walaakinahu laa yadhabu minhu min dalika allisaan luqadaas ayada ee ka tegi mayso shay-un shay ka dhammaan maayo oo ka dhumi maayo calaa caamatihaa carabti dhammaanteed waxaas musanifku leeyahay wax koobi kara ma jiraan laakiin kulligeed carabtii marka laysku duubo wax ka dhumaya ma laha xabadii aniga iga maqan cid kalaa taqaano saasuu ujeedaa walaa walaa yadhabu minhu min lisaani اlcarabi shayun ka dhumi maayo calaa caamatiha carabtii dhammaanteed caamada ma aha caamiga aan naqaano maa caamata bimacnaa jamiiciha dhammaanteed ka dhumi maayo xataa laa yakuuna sawsan u noqonin mawjuudan fiiha carabti mid dhex joogo man yacrifuhu nin garanaya yacni laga waay maaya bimacnaa laga waay maaya nin carabti dhex jooga oo shaygaas garanaya saasuu musanif u jeeda macnaha laa yadhabu minhu shayun calaa caamatihaa carabti dhammaanteed ka tegi maayo oo ka dhumi maayo xataa laa yakuuna dalika ashayu shaygaas asiga sowsan u noqonin mawjuudan fiihaa mid joogo man yacrifuhu nin garanaya mid jooga sawsan u noqonin hadafka waxaa weeyaan carabti wax ka wada dhumaaya ma jiraan markii gebigeed la isku daro ilaa daraja laga gaaro nin yaqaana inuusan joogin taas ma dhacaysa buu leeyahay laakiin waxaa waaye nin koobi kara male gebigoodna ka wada tegi mayso wاlcilmu bihi cinda alcarabi kaalcilmi bالsunati cinda ahli اlfiqh wuxuu leeyahay wاlcilmu bihi bilisaani اlcarab carabti lisaankeedoo la ogaado lagu cilmi lahaado cinda alcarabi kaalcilmi bisunnati nebiga sunnadiisaoo la oo la ogaado ay lamid tahay cinda ahli lfiqh sidii oo waa maxay macnaheeda laa naclamu ma ogin rajulan ma ogin jamaca sunana sunantii oo dhan kulmiyey oo falam yadhab minhaa sunadii ayna ka bixin oyna ka dhammaanin calayhi cala shaksi shay-un uusan ka dhumin falam yadhab yani waxaa loo jeedaa shaygii la waayo yacni wuxuu leeyahay sidii sunnada nebiga ahba nin faqiih ahoo kooba aysan u jirin sidaas oo kale luqadii carabteed nin kooba ayna u jirin wuxuu leeyahay annaga ma ogin nin sunnadii nebiga oo dhan wada koobay ee wax ayada ka mida aysan dhaafin ma ogin buu leeyahy mana jiro undur walaa naclamu ma ogin rajulan ma ogin jamaca sunana sunantii nebiga oo dhan kulmiyey oo falam yadhab minhaa sunnadii aysan ka tegin calayhi cala shaksi shay-un uusan ka tegin oo wixii oo dhan wada koobay inuu jira ma ogin buu leeyahay taas waxay raddi u tahay dad badana haddaad weydiisid war meeshatan daliil baa imaado madhabta shaaficiga waa looga raajaxsan yahay haddii la weydiiyo yaa wuxuu ku leeyahay imaamu shaafici maad adiga xadiidka ka og tahayoo xadiidkan ma asigama marin miya marka waxaad moodaa inuu aaminsan yahay imaamu shaafici sunnadii oo dhan inuu koobay asigaa wuxuu ku leeyahay maanta sunnadii nebiga wax koobay naguma jiraan aniga wax baan aqaan ninkaasna wax buu yaqaan ninkaas wax buu yaqaanaa saas weeyaan laakiin nin sunnadii nebiga koobay oo la leeyahay sunnada nebiga ninkaan wax ka dib maray male nin laleeyahay ma jira buu ku leeyay imaamu shaafici undur فإdaa jumica haddii la kulmiyo cilmu caamati ahli lcilmi dadka cilmiga u saaxiibke dhammaantood cilmigooda haddii la kulmiyo bihaa bisunati ku cilmi leh ataa cala sunani ataa bijamiici sunan waa sunantii oo dhan waa la helaya haddii ninkaan inta sunada ku jirto ou yaqaano ninkaan intuu yaqaano ninkaan intuu yaqaano haddii la kulmiyo sunantii oo dhan kaamilay noqonaysaa wa idaa furiqa haddii la kala geeyo cilmu kulli waaxidin minhum nin kastoo caalime cilmigiisa gooni haddoo loo bixiyane dahaba calayhi alaa kuli caalimi waxawaay alaa kulli caalimin waxaa ka tegay dhaafayo ashay-u minhaa shay sunada ka mid ah ayaa agtiisa laga waynaya ayib uma maa kaana uma kaana wuxuu ahaanayaa maa dahaba calayhi calaa dalika alcaalimi ninkaas caalimka waxaa ka tegay oo dhaafay oo minhaa min sunati الnabiy sal اlahu alayh wasalam kamid eh mawjuudan mid jooga cinda gayrihi niman asiga ahayn hadal waadix ah oona xaqaa'iqda cilmiga ay aaminsan tahay sidaas weeyaan haddii ummaddii cilmigeedii la kulmiyo sunadii nebiga o dhan waa la kulminaa maxaa yeelay sunnada nebiga wax kamid eh nagama dhumayaan wa ilaa diinti ilaahay qayb naga dhuntay noqonaysaa ilaahayna wuxuu yidhi inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun kaas qur-aankii waaye wa min tamaami xifdi illaahi likitaabihi xifdu sunnatihi marka sunnadii nebiga waxna dhaafoo naga dhumi ma jiraan laakiin wax koobay naguma jiraan oo ninba qayb buu ka yaqaanaa haddii qayb qaybkaas la isku kulmiyane cilmigoo kaamil ou noqonaa haddii mid kastaba goonin loo fiiriyane nin kastaba in baa ka maqan hadal sax a ah weeyaan hadalkaas asiga ah ninkii doonaya xaq inuu garto imaamu shaafici waxa weeyaan kalaamuhu waadix wuduuxa الshamsi fi kabad الnahaar ayb wahum fi lcilmi طabaqaat buu yidhi haddana dadkii culummada ahay cilmiga darajay kala joogaan minhum culammadii waxaa ka mid eh aljaamicu liakarihi cilmi badan nin kulmiyey wain dahaba calayhi bacduhu qaarkiisba ha dhaafee nin cilmi badan yaqaanaa jiro wa minhum waxaa ka mid eh aljaamicu liaqala mid kulmiyey liaqala wax ka yar mima jamacahu hayruh ninkaas wax badan kulmiyey wax ka yar nin kulmiyaa jiro marka lama dhihi karayo war ninkan intaan yar yaqaana wax faa'iida ma lehe kii badnay baa lagu kaaftooma lama dhihi karo waxaa dhici karta ninkan intaan badan iska leh in intaas yaroo ninkaan u yaqaana qayb ka mid uusan aqooninaa dhici karto marka alcaalimu yukamilu yukamiluhu alcaalimu ahaani mid kasta mi mid kale kale yuu dhammaystiraa saas baa loo jeedaa macni kalaam aada u qiimo badan hadalkii buu sii wadaa musanifku wuxuu leeyahay walaysa ma aha qaliilu maa dahaba min asunani sunantii inteedii yar oo oo dhaaftay calaa man jamaca aktarahaa ninkii inteedii badnaay kulmiyey intii yaroo ka fakatay macnaheedii ma aha daliilan inay tahay mid tusinayso calaa an yuطlaba in la dalbo cilmuhu cilmu dalika alqaliil aladii faatahu cinda gayri طabaqatihi niman asiga ahayn cinda gayri طabaqatihi dadka la darajada dadan ahayn in laga raadina ma ah oo min ahli اlcilmi ah bal yuطlabu waxaa laga dalbaa cinda nudaraa'ihi ninkaas cilmiga badan kulmiyey dadkii lamid ahaay maa dahaba calayhi wixii dhaafay xataa yu'taa intii lagala yimaado calىa jamiici sunani rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam biabii huwa wa ummi hooyaday iyo aabbahay aan aan rasuulka ku furtaahe waxa weeyaan hadal qiimo badan undur tan wuxuu u jeedaa haddaad macnaha fahamtid isa saarintana waa fahmay wuxuu ku soo yidhi culammadii waxaa jira nin cilmiga badan sunantii nebiga qayb badan ka kulmiyey ninna qayb yaruu ka yaqaanaa saas markii hore saasuu soo yidhi markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay hadalkaas aan kuu sheegay ma aha ninka cilmiga badanna inta yaroo ka dhiman in la raadiye markii la doono in la leeyahay ninkaan cilmiga badanne inta dhaaftay ninkaan cilmiga yarle leh aan laga raadin awalaaba kan laga cilmi badnaaye mid asiga kasii cilmi badan aan raadina lama dhahayo laakiin waxaa la leeyahay ninkaan cilmigaan sunanta nebiga ee bartay gaankeeda inta yaroo ka dhin oo ka dhiman ninka asiga lahal ah ama ninka ka cilmi yar iyo ninka lamid ah ayaa laga dhex raadinaya ee la dhihi maayo dabaqada asiga uu taagan yahay mid ka sarraysa in loo helo waayo mas'aladaa nin fulaanaaba jawaabi waaye waa nin ka weyn in loo helo macnihi saas ma ah ee waxa weeyaan ninkaa cilmiga yarle laga tegi maayo saasaa loo jeeda walaysa ma aha qaliilu maa dahaba inta dhaaftay inteeda yar min asunani ka mid eh calaa man dhaaftay jamaca akarahaa ninkii sunanta badigeed kulmiyey intii ka tagtay intii yarayd ma aha daliilan inay tahay mid tusinayso calaa an yutlaba cilmuhu cilmu maa fuqida cilmigii la waay in laga dalbayo cinda gayri طabaqatihi ninkaas aan soo sheegnay oo cilmiga badnaay dabaqadiisii abaqa ka sarraysa oo kasii cilmi badan haloo raadiyo lama dhahayo oo min ahli ahlilcilmi bal yutlabu waxaa laga raadinayaa cinda nudaraa'ihi dadka asiga lamid eh maa dahaba calayhi wixii asiga dhaafay wixii asiga dhaafay dadka kale ayaa laga dhex raadinayaa xataa yu'taa intii lagala yimaado calaa jamiici sunani rasuuliillah sunadii ilaahay rasuulkiisa biabii huwa wa ummii fayatafaradu waxay la noqonayaan jumla culamaai culamada dhammaantooda markaas bijamcihaa haddii culammada nin kastaba intuu yaqaana sunnadii nebiga ka yaqaana laysku kulmiyo waxay noqonaysaa inay kulligeed noo dhammaystiran tahay haddii la kala geena maya hadda waktigan waxaa laga yaabaa wax kor ka yaqaana inaysan nagu jirin laakiin sunnadii nebiga ahayd kulligeed waa noo qoran tahay dadna fahamsiin karana caalamulislaami waa ka buuxa in la barta keli ayaa noo dhiman marka sunantii nebiga oo dhan waa la jamciyey haddii lasoo kulmiyey jamiica maa ulifa fii sunani rasuuli illaahi kulligeed sunadii kaamil bay noo tahay haddii kitaab kitaab loo fiiriyane mid kastaba waxaa ka dhiman qayb haddaad tidhaha saxiixu lbukhaari kitaab sunada oo nebiga lagu eh, la alifo oo ka weyni badan ma lah xagga jamcintiisa ha noqoto xagga saxiixnimada ha noqoto xagga dhowaantiisa oo nebiga sanadka u dhow yahay ha noqoto xagga caalimnimada ha noqoto wamaca dalika yuujadu fi صaxiixi muslim wa fi musnadi axmed wa sunani abi dawuud axaadiid laa tuujadu fi saxiix الbukhaari cilmigoo dhammaan dhameeyey ama kitaabkaasa cilmi o dhan u dhan yahay in dhahaya ma wahum culamadina waxaa layihi darajaatun way kala dheer way kala darajo sareeyaan bimaa wacow minhaa waxay ay koobeen oy xifdiyeen sunnada nebiga calayhi salaatu salaam yacni dadka isku wada darajo ma aho way kala sarreeyaan hadda intaasoo dhan musanifka wuxuu ula jeeday munaasabo ay ku timid luga alcarabiya in muqaaran lagu sameeyo iyo sunnada nebiga bas laakiin cilmi badanaana ka faa'iidaysan ee ula jeedidiisa waxay ahayd inuu radiyo ninkii yiriyey qur-aanka carabiya cajamiga ku sugan tan munaasaba ahaanay u timid munaasabadii haddana cilmi dhan laguu sheegay tii horan u laabanaynaa markaan wuxuu leeyahay wahaakadaa lisaanu alcarab carabta lisaankeedana waa sidaas oo kale sunnada nebiga ay lamid tahay cinda khaasatiha wa caamatiha laa yadhabu ka tegi maayo minhu min lisaani alcarabi shayun un dhaa ka tegi maayo ka dhulmi maayo calayha calaa jamiici alcarab walaa yudlabu cinda gayriha wixii carabta ay aqooni waayesana dad cajamhan nooha loo raadiya la dhihi maayo walaa yaclamuhu mana ogaanaya lisaanu lcarab ilaa man qabilahu lisaankaas ninkii aqbala maahee canhaa can ilcarabi ka aqbalo ninkii doono inuu luga carabiya barto wuxuu ka baranaa ahalkeedii saasaa lagu leeyahay wixii ayaga carab ay aqooni waayaanna cid kale laga raadin maayo walaa yashrafuhaa fiihi walaa yashrafuhaa carabti kula wadaagsan maayo fiihi fii lisaani alcarabi ilaa man ittabacahaa carabti ninkii raaca maahin fii tacallumihi tacallumi lisaani alcarab carabti lisaankeedii oo la barto ninkii carabti ku raaca mooye minha min alcarab ou ka barto waman qabilahu minhaa ninkii lisaankaas ka aqbala carabtii fahuwa min ahli lisaaniha imaamu shaafici wuxuu leeyay carab waaba la noqon karaa waa meel wayba noo sahlan tahay annaga ada jaamicat alcarab soo kuma ambiirin xujaan ba ka helaynaa kalaamka imaamu shaafici walowba cajami baan iska haane wuxuu leeyahay imaamu shaafici man tacallama allugata min alcarab waqabila minha waqabilahu minha saara min ahli lisaan alcarab yani saara min alcarab taasna annaga waxaan u haysanaa xuja waadixa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid yahay usul اlcarab maca anahu min waladi ismaaciil ibni ibraahim khaliil الraxmaan ibraahim iyo qoladaasna carab ma aha laakiin qoladii nuujisay ismaaciil oo reer haajir ayaa carab eh walidaalika nebiga iyo dadkan carabtu hadda maanta joogto alcarab almustacrab baa la yidhahda kuwii carabnimada laga ehaysiiyey ee carab usuushii reer hamuud iyo caad ah carab ahay ma ah marka maadaama dadkaan hadda joogaba ayagaba carab mustacraba ay yihiin khalinaa naxnu aydan min alcarab almustacrib ayb eh, wuxuu leeyahay wainamaa saara gayruhu dadka ayaga aan ahayn carab aan ahayn waxay ku noqdoon waay waxay noqdeen min gayri ahlihi min gayri ahlihi wainamaa saara gayruhum gayru اlcarab carabta waxaan ahayn waxay noqdeen oo min gayri ahlihi min gayri ahli lisaan lisaan alcarab qolada aan ku hadlaynin aanan ahayn waxay gayri carab ku noqdeen bitarki bitarki lisaan alcarab dadka aan carabta ahayn waxay carabnimada ugu baxeen bitarki bitarki lisaan alcarab faidaa saaruu faidaa saara ilayhi haddii dadkaas carabta aan ahayn hadday noqdaan ilayhi ilى اcarab ilى lisaan اcarab saara min ahli waaba nas fiican weeyaan marka jaamacadu lcarabiyaan geynayna faidaa saara ilayhi ay da idaa saara min ahli tilka اluga saara min ahlihi dadkaasaa lagu tirinaya lowlaa kitaabka inaan dhamaystira aan doonaya ma ahaateen haddii la yidhaahda faa'iidada ay leedahay iyo waajibka ninka muslimka a ah ka saaran inuu barto luga alcarabiya ou lisaankiisa lisaanka uu ku adeegana lisaan carabi inuu noqdo waajib sharci ah weeyaan liannahu waxa weeyaan kitaabka ilaahay uu kuu soo dejiyey sida dhabta ah loo fahmi kari maayo ilaa ninkii carabiga ka dhargow barta mooye waa hal halqay midda kale ummaddii islaamkeed umma waaxida ma noqon karto ilaa inay ummad isku luqo ah isku caado ah isku diin ah isku rabbi ah si kale kuma noqon karto marka min asbaabi tawxiidi safi almuslimiina waxaa ka mid eh tawxiidu lugatihim calaa lugati alcarab oo ah maxaa lugati alcarab liannahum carab ma ah laakinaha saarat lugata kitaabi illahi wa sunnati rasuulih carab carab ma aha arrinta marka yani faa'iidada ay leedahay iyo waajibka sharciga sharcigahoo naga saaran wax la kulmi kara ma ah waajibkaas wuxuu sii noqonaa mid mudaacaf ah markaad ogaatid ummad kastaba inay lugadeeda meel marisa maaliyad bay ku bixisaa annaga waan wadan ognahay jaamacaadka meelahan ka wada furnay miisaaniyadooda dawlad kasta lugadeeda lagu dhigay baa bixiso marka ninka muslimka waxaa laga rabaa haddii eh, lugal carabiya hoos la mariyey oo ninkii soo bartay shaqa lama siinayo luqada oo lagu adeegta noqon mayso luqada caalamiga ma aha kullu dalika luqada ma ahane alcaybu fiina oo annagaa laga rabaa inaan luqadii inaan rafcino oo dad mustawala ayno aan noqonno oon luqadeena u dadaalno annagana aan barano umamta kalena aan sii barno sidaasaa ummad kastaba ay luqadeeda ugu xardhisaa laakiin adiga haddaad tirahdid haddaad rabtid inaad tuugsatid min carabi ku tugso haddaad rabtid inaad fahamtid min ingiliis ku waa hadal oo dadka laga dhaadhiciyo oo la doonayo in carabiga meel weyn looga dhaco liannahaa lugatu kitaabi illahi tacaala waa wax laiskula dagaalamay ninka muslimka marka waxaa la rabaa nin calaa mustawa ah waxa weeyaan umamtaad u jeedid lugan carabiya waxaa lagu carabiga looga tirtiraa miisaaniyad intayna dawladdu siyaad barra ayna imaanin luqada carabiga darajo aada weyn bay soo joogtay xataa luqa rasmiya fii makaatibta looga shaqayna bay ahaan jirta laakiin luqa soomaaliya la keenay maa fii mushkila luqa soomaaliya hala barto laakiin calaa xisaabi luqati alcarab wa bucdi اlumma wa ibcaadi اlumma can diiniha wa salafiha bilmuslimiina alaakhariin waa aada foolxun weeyaan waxaa aada u qeyb garan dad muslimiin ah bakistan hindi afrikaan kale nigeria hadday meel wada kulmaan waxay ku wada hadlaan male qur-aankiina way wada akrinayaan hada laa yafham hada wa hada laa yafham law lam yakun ilaa hada lakafaa dalika cayban eh, ayb eh, musanifku wuxuu leeyahay wainamaa saara gayruhum gayru lcarab carabta waxaan ahayn wuxuu ku ahaaday min gayri ahlihi carab wuxuu wuxuu carabti ugu baxay bitarkii bisababi tarkii lisaan alcarab faidaa saara ilayhi lisaankaas hadduu u ahaadaa saara min ahlihi wa cilmu akari lisaani lisaanka badigiisa cilmigiisa oo fii akari alcarabi carabta badigeed ku dhex jiro acamu asaa ka badan oo ka caamsan min cilmi akari sunani sunanta badigeeda oo fi lculamaa'i kan waxaa weeyaan haddaan fiirino lugada carabta ah siday carabta uu qaybsan tahay waxay ka badan tahay sunnada nebiga si culamada u qaybsan tahay oo culammada sunnada nebiga u qaybsan haddii la kulmiya wax yaroo la kulmi karo waa laakiin luqal carab inta ku qaybsan oo ay lahajaadka iyo kelimaadka oo ayada mooyee wax kaloo yaqaana ay laheen oo ay mid kastaba qayb ay taqaano siday lugada caarabiga uu kala firdhisan tahay haddii loo fiiriyo sunada ka dhow oo haddaan idhaahdo jamiici lugati alcarab aan kulmino iyo sunada nebiga aan kulmino haddaan idhaahdo sunada nebiga culamada ku kooban tahay waa la soo koobi karaa laakiin lugatu alcarab carabta dhan ay ku qaybsan tahay lama soo koobi karo ayadaa badan saasuu u jeeda wa cilmu aktari lisaani lisaanka carabta badigiis oo fii aktari alcarabi u qaybsan acamu asaa ka caamsan min cilmi akari sunan sunanta badigeed oo qaybsan oo fi culamaai ku qaybsan asaa ka badan buu leeyahay ayib intaasoo dhan waxaan u laabanaynaa intii kale fain qaala qaa'ilun hadduu yidhaahdo faqad najidu waxaan helaynaa min alcajami dadkiian carabta ahayn man yantiqu bishayi shay ninkii ninku hadlaayo oo min lisaan carab ah ee imaamu shaafici o maxaa ugu jawaabay haddii lay weydiiyo dad aan carab ahayn ee kelima carab ku hadlaayaa jiree dadkaas maxaad intay ka barteen carabiga haddaad i weydiisa ummad kasta markaad fiirisid annaga luqadayna qaar carabi waa laga dhexeelaa qaar talyaaniyaa laga dhexeelaa qaar ingiriis oo lagama dhexeelay hadda haddaan idhaahda walalbaab haddaan idhahda albaab waa luga carabiya luga soomaaliya kale maa loo haya albaab waxa weeyaan irid haddaa tiraa iridda waxaa meesha laga baxa laakiin albaab waa ka lagu xiray weyaan magac kale ma laha sariir oo kale ka soo qaado hadda sariir magac kaleon aan u naqaano miyaa jirto calaa surur jamcu sariir marka ummad kasta waxaa jiro kelimaad carabiya laga dhexiraya marka intay ka keeneen haddaad tiraahda wuxuu kuleeyahay fadalika yaxtamilu waxaa suuragal eh maa wasaftu waxaan kuu soo sifeeyey oo min tacallumihi tacallumi dalika alcajam ninkaas cajamka inuu ka bartay minhu min alcarab inuu ka bartaa suuragal taas horta waa qayb waa sida hadda anaga luqaadkan hadda nagu dhex jirto o dhan talyaaniga qaybou nooga tegay ingiriiska qaybou nooga tegay culamadii diinta na bartay carabigii ay na bareen kelimaad waxbay nooga tageen luqadeena dhan marka waxa weeyaan waa isku dar weeyaan marka waxaan anaga haddaan ku hadalno ingiriis ama talyaani kelimaad ah macnaheedu waxa ma aha annaga inaan kelimadaas aan bilaabanin maaha laakiin waxa weya ayagaan ka baran marka fain lam yakun haddausan ahayn miman tacallamahu minhum ayaga haddausan ka baranin falaa yuujadu la heli yantiqu inuu ku hadlayo ilaa bilqaliili minhu wax yar mooye nin aan carabiga carabta ka soo baran carabku ma hadli kara ilaa kelima kelimatayn mooye waman nataqa ninkii ku hadlo biqaliilin minhu biqaliili minhum min lisaani اcarab qayb yar oo lisaanucarab kamid ninkii ku hadlo fahuwa taabacun lilcarabi fiihi carabtou raacsan yahay haddii la helo mid yar oonan ogeyn meeshu ka bartayne waxaan leenahay asalkeedii carab unbay ka timi fahum tabacun lilcarabi fiihi saasaan leenahay marka musanif lasoo sii wata waxau leeyahy walaa nunkiru inkiri mayno id kaana lafdu lafdiga haddii uu yahay qiila in la yiriyey id kaana lafdu lafdiga hadduu yahay qiila mid la yiriyey tacalluman lafdigan lafdi la bartay inuu yahay aw yahay aw nutiqa bihi mawduucan ama midba sideedii horeba barasho aan ku imaanoobo bilowba ah haddii uu yahay inkiri mayno an yuwaafiqa inuu waafaqo lisaanu اlcajami cajamka lisaankoodi aw bacduhaa bacdu lisaani اcajami qaliilan qayd yar inuu waafaqay inkiri mayno bilisaani ilcarabi ka mid haddaan aragno nin laba kelimo ku hadlayo ama saddex kelimo oo min lugati alcarab ah ama ha noqdo wuxuu bartay qiila tacaluman ama ha noqdo waxauba asiga iska hayo oo markii horeba yiriyey diidi mayno ina lisaanka cajamiga ah inuu meelo qaarkeed lisaan carabka iska waafaqi oo midkooda midka kale uusan ka qaadanin inuu jiro inkiri buu leeyahay ayib waxaa lagu magacaabaa muwaata'atu lugaat waxaa dhici karta laba kelimo oo lugadaana laga helaya taasna laga helayo kanna asal ay ku tahay taasna asal ay ku tahay marka inay labadaas kelimo ama kelimatayn iska waafaqaan wax aan diidayna mara buu leeyahay ayib kamaa yatafiqu kamaa yatafiqu daasaa loo jeedaaye kamaa yatafiqu suu isku waafaqayo alqaliilu in yar oo min alsinati alcajami dadka cajamta ah luqayaalkooda ka mid ah almutabaayinati kala fog fii akari kalaamihaa kalaamtooda badigoodana ku kala fog inuu in yar iska waafaqa diidi mayno maca tanaa'i daariya maca tanaa'i diyaariha guryahoodoo kala fog ayadoo ay jirto iyo waاkhtilaafi lisaanihaa carabyaalkooda oo kale iskhilaafsan iyo wa bucdi alawaasiri xariir dheeraantiisa baynahaa iyo wa bayna man waafaqad ninkay waafaqday iyo ninka kale bacda lisaanihi minha intaan horta aan marka hore guud ahaan kugu sheega laqbada waxba dhib wuxuu u jeedaa markii hore wuxuu kusoo yiriyey diidi mayno in kelima ama kelimatayn ay laba luga carabi ah iyo lugo kale iska waafaqaan ama barasha ha ku kala qaateena ama mid sudfa isku yimaad ha ahaateen sidaba loo helayo waa faqradan hadeer sidaba loo helayo luqaad kale oon carabi ahayn oo dad dhulkooda kala fog yahay oon isku lugo ahayn sida loo helaya bacd alkelimaat inay iska waafaqaan sidaasoo kalea waxaa dhici karta luga alcarabiya inay ka waafaqda luqo kale fii bacdi alkalimaat intaas ujeeda sidii cajamta dhexdeeda dadkii cajamtahay oo kala fogaay oo dhulkooda uu kala fogaay sidii marka qaarkeed loo helaya bacda alkalimaat iska waafaqaan fakadalika yuujadu min lugati alcarab maa yuwaafiqu bacda luqaati alqawmi saasoo ujeeda undur haddaan kugu celiyo ayib kamaa yaatafiqu sow isku waafaqi karo alqaliilu in yar iska waafaqi karo oo min alsinati qaliilko min alsinati alcajam dadka cajamka luqaadkooda ka mid ah alsinadii cajamka waa almutabaayinati kafog kala fogay fii aksari kalaamiha yani cajamtaas xataa luqadeeda nin kastaba luqu ku hadlaya maca tanaa'i diyaarihaa meesha ay degan yihiin way ku kala fog yihiin iyo wakhtilaafi lisaanihaa carabyaalkoodan waa iskhilaafsan yaho luqa ay kala hadlaan iyo wa alawaasiri xariir ka dhexeena uusan jirin bucd alawaasir waxaa weeyaan tijaaradii siyaasadii jiiraannimadii wax ka dhexeeyana ma laha baynahaa bayna bacdi lisaan alsinati alcajam iyo bayna man waafaqad iyo ninkay waafaqday qaar ka mid eh bacda lisaanihi lisaankiisa qaar ka mid eh oo minhaa min lisaan اajam alsinat اlcajam yani dadkaas xariir aygoo aanan lahayn wax dhul aanan wadaagsanin yaa la arkaa maca dalika inay bacd alkalimaat iska waafaqaan sidaasoo kale carabtina waa laga helayaa buu leeyahay fain qaala qaa'ilu hadduu u yidhaahdo ma lxujatu maxaa uu daliil ah eh? fii ana kitaab allahi ilaahay kitaabkiisa maxdun inuu cad yahay bilisaani اlcarab maxdun mid oo oo oo maran oo waxba ayna ku dheehneen inuu yahay oo bilisaan carab aan waxba aan ku dheehnayn inuu yahay maxaa u daliil ah laa yaklitu fiihi gayruhu wax kalena ay ku darsaneen maxaa u daliil ah haddaad i tirahdid waxaan kuleeyahay leeyahay faalxujatu kitaab ullahi wa ilahay kitaabkiisa u daliil ah qaala allahu tacaala ilahi wuxuu yidhi wamaa arsalnaa ma aanan dirin min rasuulin ma aanan dirin ilaa bilisaani qowmihi maahe nebi muxamedne qurayshaa laga soo dhex bilaabay markii hore marka in lisaankoodii lagu soo diray in wax ku dheehneena laga qaadanayaa risaaladiisa caam ha noqotee ayib fa in qaala qaa'ilun hadduu yidhahdo nin fa ina rusula rusushii qabla muxamedin nebi muxamed ka hor sala allahu calayhi wasalam kaanuu yursaluuna waxaa loo diri jiray ilaa qawmihim khaasa qoomkooda loo diri jiray gaar ahaan waina muxamada nebi muxamedna bucitha ila annaasi kaafatana loo soo diray faqad yaxtamilu marka waxaa suuragal eh an yakuuna nebigii inuu yahay haddaad ii tiraahdid bucitha in loo lala soo diray bilisaani qowmii khaasatan qoomkiisii oo carabta ahayd lisaankoodii baad nebi muxamed lala soo diray waa suuragal haddaad ii tirahdid wayakuuna waxaa haddana wuxuu ahaanayaa markaas wayakuna wayajibu cala annaasi markaas waxaa ku waajibanaya kaafatan dhammaantood an yatacalamuu lisaanahu lisaankiisa inay bartaan diintiisa hadday soo galaan lisaankiisa inay bartaan iyo wamaa ataaquu mina waxay kari karaan saas waa suuragal nebi moxamed in loo soo diray qoomkiisa bilisaani qowmihi dadka kana ay ku waajibto inay nebiga luqada ka bartaan oo luqada carabta nin kastoo islaamka soo gal luqada carabta ou barto taas waa suuragal wayaxtamilu waxaa suuragal haddaad i tiraahdid an yakuuna bucitha bialsinatih nebiga maadaama risaaladiisa ay caam ahayd nebiga waxaa lala soo diray inta ummad loo soo diray luqadeedoo dhan baa loo soo diray oo nebiga marka jamiici luqaad buu yaqiinay aa suuragal haddaad i tiraahdid fahal daliil fahal min daliil ma jiraa marka labadaas waa suuragal nebiga inuu yahay qoomkii carabta laga soo dhex bixiyey risaaladiisana caam ay tahay oo dhan inay luqadii bartaan oo islaamki islaamkii saas kuwada galaan ay waajib tahay iyo in nebiga loo soo diray inta loo soo diray luqaadkooda oo dhan in nebiga lasoo amray labadaas waa suuragale fahal min daliilin imaamu shaafici daliil ma jiraa calىa anahu nebiga bucita in lala soo diray bilisaani qowmi khaasatan qoomkiisa lisaankiisa in la diray duuna alsinaati اlcajam dadka cajamkaa ah, aan aan luqaadkooda aanan ahayn wax daliil ahoo tusinaya ma jiraan faإida kaanat اlsinatu alsinada hadda waxaa weeyaan bimacna lugaad hadday tahay lugaadkii mukhtalifatan mid iskhilaafayso بما laa yfhmه bعضهم qاarkood usan fahmayn عan bعضi falaa buda waa inuu ahaado buu le imaamu الshaafiعي jawaabtii u bixinaya an yakuna bacضuهum qaarkood waa inuu noqdo tabaca لbacضi haddii luqaadki ay badan yihiin oo dadkii oo dhan ay iswada fahmaynin waa in mid asal laga dhigaa inta kalena ay soo raacdaa buu leeyahay caqliga saasuu keenaya wa an yakuna اlfadl marka amaan waxaa lahaanayo fi lisaani اlmutabaci lisaanka la raacayo cala ataabici lisaanka oo wax raacayo ninkii islaam soo galay oo luqa soomaaliya qiini markii la yidhaahdo luqadii carabti baro ee luqadaada ka tag marka luqadii carabti waxay noqonaysaa matbuuc midii la raacay luqadii kalena taabic ay noqonaysaa waaqica jir haddaan saas la yeelin nebigi risaaladiisii lagu qaato waaba adkaanaysaaba ayib musanifku waxau leeyahay wa wla annaasi bilfadli dadka kan ugu wanaagsan oo ugu dheereeyo fi lisaani carabka waxaa ugu fadli badan man lisaanuhu lisaanu nabiy sal allahu alayh wasalam luqada luqa ugu wanaagsan waxay tahay ninkii nebiga luqadiis ku hadli jira ku hadlay man lisaanuhu lisaanu annabiy sala allahu alayh wasalam walaa yajuuzu mana banaana buu leeyahay wallahu aclam an yakuuna inuu ahaado ahlu lisaanihi nebiga lisaankiisa dadka u ahalka eh atbaacan kuwa raacayo liahli lisaanin luqo kale ahalkeeda oo gayri lisaanihi nebiga lisaankiisa aanan ahayn fii xarfin waaxid inay ku raacaan ma banaana buuri hadal cad weeyaan imaam shaafici wuxuu arkaa yajibu calى jamiici اlmuslimiina an yatakalamuu biاlugati اlcarabiya وan takuna lugatahum الrasmiya وأن لا يحتاج إلى غيرها إلا في حالات استثنائية مركا ما بنانا بوليه إني كرة عن في حرف واحد بل كل لسان لسان كل جيسة لغة كسلو جيداه تبع للسانه نبي الغديس راعيسة وكل أهل دين دين أهل دمان تيسا وقبله نبي الكهر رأيانه فعليهم وحواجب كوا اتباع دينه sidii diin oo dhan la nasakhay oo nebiga diintiisa in la qaatay ay waajib u noqotay fakadalika yajibu an na'kuda lugatahu nebiga lugadiisa inaan qaadano ee la dhihi maayo diintii waa la qaadan karaa duuna lugataas ma annaga waxaan u qaadanaynaa nebiga yaa lugadiisa carab ahayd qur-aankana carabiyaa lagu deji maahene annagoo soomaali ah maxaa soomaalinimadeedan carab igu carab u tegayn ar carab ama xumaato ama ha wanaagsanaato waxaa annaga nagu waajib ah inaan luqada carabiga cid naga xigta ayna jirin diintana cid kaa xigta ma aha carabta hadday xumaatana diinta ma xumaan hadday wanaagsanaato diinta ma wanaagsanaanin laakin anta ka muslim fii haqratin falaa yu'tayana min qibalika saasaa laga hadlaya Eh, intaa yaraan ku darayna waxyar iska sabra waqad bayana allahu dalika ilaahay wuxuu caddeeyey fii gayri aayatin min kitaabihi kitaabkiisa aayad fii gayri aayatin min kitaabihi aayad waxaanan ahayn aayad badana loo jeedaa marka aayaadkan hadda waa iska dul maraynaa maadaama tafsiirka aad wada taqaaniin macnaweyna ma ahana waxeeda waadix waay musanif wuxuu ku caddaynayaa nebiga in lala soo diray luqaad oo dhan aysan ahayn luga keli oo carabi lala soo diray ku tusinaya qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu yidhi wainahu ay qur'aankii latanziilu rabbi alcaalamiina horta allihii caalamiinka uu rabbi ah ayaa soo dejiyey nazala bihi ruuxu waxaa la soo degay alruuxu alamiin malagii aaminka ahay oo jibriil ahay calaa qalbika baa lagu soo dejiyey litakuuna inaad ahaatid min almundiriina kuwa oo dadka u digo inaad ka mid noqoto oo ambiyada ah bilisaanin aa lagu soo dejiyey lisaankoo carabiyin carabi ah lisaankoo mubiinin cad marka waxaa caddaatay nebi muxamed luqada lala soo diray luqaadka dhan ma ah bilisaanin carabiyin mubiin taasaa lala soo diray inaad baratidaa kugu habboon wakada waqaala tacaalaa ilaah wuxuu yihi wakadalika sidaasaa anzalnaahu qur-aankii aanu soo dejinay xukman xaakiman xaal uu yahay mid kala saaray carabiyan haddana ah carabi aayaadkaas waxay caddaynaysaa inamaa nazla الqur'aanu bilisaani carabiyin mubiin waqaala tacaalaa wakadalika sidaasaa awxaynaa aan ku waxyoonay ilayka adiga nabi moxamedow qur'aanan aan ku waxyoonay qur'aanku carabiyan carabi ah litundira inaad u digtid uma alquraa qaryooyinka tii hooyadu aheedoo maka ah iyo waman xawlahaa iyo wixii kaloo dhan oo idi gaararkeeda ah wa qaala tacaala ilahi wuxuu yihi xaamiim allahu aclam bimuraadihi wاlkitaabi اlmubiini baan ku dhaartay kitaabkii caddaaye inaa jacalnaahu qur'aankii waan soo dejinay qur'aanan xaal uu yahay carabiyan carabi ah lacalakum tacqiluuna inaad wax ku garataanaa idin soo dejiyey ilahay wuxuu ku dhaartay ana alqur'aana aladii unzila ilayhi salى اllahu alayh wasalam inamaa huwa qur'aan carabiy marka kalaamkii imaamu shaafici meeqa daliil hal daliil keliga waa ku filnaan lahayd laakiin meeqaa baa loo sheegay qur-aanka waxaa loo soo dejiyey lacallakum tacqiluuna caqligaadii markii hore qofka hadduu jaahil yahay caqli maba laha inuusan caqli lahayn waxaan idin tusinayaa dadka islaamka aan soo gelin waxyaalaha ay samaynayaan bal fiiri nin intuu iska samaysa timir ilaah ka dhiganayo ama gabadhii ou dhalay duugayo wiilkii ou dhalay duugo dhahay uusan waxaan siiya aan waynin ninkaas ma dhihi kartaa caqli buu leeyahay yani marka qur'aanka waxaa lagu leeyahay waxaa lagu soo dejiyey inaad wax ku garatid baa lagu soo dejiyey wa qaala tacaala ilaahi wuxuu yihi qur'aanan baan soo dejinay carabiyan hayra dii ciwajin qalooc aan lahayn lacallahum yattaquuna ilahay inay ka cabsadaan aan loo soo dejiyey allahu akbar lacalakum tacqiluuna laallakum lacallahum yattaquun marka waxa weeyaan qur'aankii barashadiisa yaxsulu bihi taqwa اllahi tacaala wayaxsulu bihi alcaqlu اlkaamil qaala ashaaficiyu marka wuxuu yihi faaqaama xujatahu ilaahay xujadiisa waa oogay biana kitaabahu kitaabkiisa carabiyun inuu yahay fii kuli aayatin buu ku oogay dakarnaaha aan soo sheegnay uma akada ilaahay wuxuu adkeeyey daalika midkaas wuxuu ku adkeeyey bian nafaa canhu inuu ka reebo ka anfiyey jalla hanaauhu ammaantiisa ha weynaatee kula lisaanin lisaan oo dhan inuusan ku jirin buu ilaahay ka nafiyey lisaankaoo gayri lisaan ilcarab inuusan qur-aanka ku jirin fii aayatayni buu ku nafiyey oo min kitaabii ka mid eh aayaddii hore faqaala allahu tabaaraka wa tacaala walaqad naclamu waxaan ognahay oon ogaanay annahum ayagii kuwii ku diidaya qurayshii wixii lamid eh yaquuluuna inay dhihi doonaan oy leeyihiin inamaa yucallimuhu bashar nebi moxamed qur-aankan wuxuu ka keenay ilaahay uma soo dejinina bashar baa baray saasay ku dhihi doonaan alihi oo nin oo waxyaalaha ninka xadaad nin lagu magacaabo biraha iyo waxa sameeya ay ku ay ku yidhaahdeen nebi moxamed waxaan uu noo sheegaa kor inuu nooga keena uu ka sheegaa ninkaanu ka bartaa bay yidhahdeen ilaahay baa wuxuu yidhi lisaanu ladii yulxiduuna ilayhi ninka ay u iilanayaan oy leeyihiin nebi moxamedow aa qur-aanka ka bartay acjamiyun weeyaan ninkaas waa nin yahuud ah luga carabiya ku hadlo wa haadaa midkaa nebi moxamed loo soo dejiyane lisaanun carabiyun mubiin waa si isu keeni kartaa markaa ninkaan aadyadii nebi moxamedaa ka bartay waxa weeyaan waa nin cajami oo yahuud a ah, waxba aan garanayn qur'aankana fasaaxadiisa adinkoo carab ah ayaa yaa keeni waayo qul lain ijtamacat اlinsu wاljinu calى an ya'tuu bimili laa ya'tuuna yaa ilaahay uu yidhi ayib waqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow jacalnaahu haddaan ka yeelno qur'aanan haddaan ka yeeli lahayn acjamiyan qur'aan luqa cajami lagu soo dejiyey laqaaluu waxay dhihi lahaayeen lawlaa fusilat aayaatu aayaadkiisa haddii la cadcaday lahaa acjamiyun qur'aan acjami ahaa iyo wacarabiyu nabi carabi maa laisku daray aad dhihi lahaydeen baa lihi haddii qur'aankan cajami lagu soo deji lahay waxaad dhihi lahaydeen ma qur'aan cajami ah iyo nin carabi oo iswata meel haddanay keentay war maxamedo waadba ka darta ad dhihi lahaydeen marka sidaa daraaddeed baa ilaahay wuxuu idiin keenay nin carabi ah ood luqadiisa fahmaysiin oon malaa'ig ahayn oo luqadana ay tahay luqa carabiya ah buu yidhi وبالله تعالى التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين